subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka oo subaxalba ad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo talaada ah taariikhdana ay ku beegan tahay kowda bisha koob iyo tobanaad labada kun saddex soddon iyo soddon bisha oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare waxa uu khudbad ujeedinaya ku sheegay culimmada soomaaliyeed qaarkood in aysan ka hadlaynin dagaalka lagula jiro al-shabaab isla markaana ay ka hadlayaan waxa ka dhaca wadamada kale arrintaasi ayuu ku sheegay in ay tahay mid nasiib isla markaana culimmadaasi aan loogu baahnayn in ay dadka soomaaliyeed wax u sheegaan maadaama aysan ka hadlinin dhibaatada ay geysanayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab arrintaasi ayaan barnaamijka ku falqayn doonaa ee waxaa markaasi la gudboon wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya oo ah halka ay hoos tagaan culimmada soomaaliyeed iyo guud ahaanba masaajidada waxaana markaasi aan ku eegi doonaa barnaamijka intuu socdo falaqayn arrintaasi ku saabsan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kaliyo barnaamijka falaqaynta wararka

heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo subaxlaba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho hadal uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu dhowaan jeediyey markaana uu ka hadlay culimada soomaaliyeed sida ay ugu aamusan yihiin qaarkood dagaalka lagula jiro maleeshaadka kooxda al-shabaab ayaa maalmi ayaa saacadihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay waxaana markaasi ra-iisul wasaaraha uu sheegay in culimada soomaaliya joogta qaarkood aysan ka hadlaynin dhibaatada iyo mushkiladda ay soomaaliya ku hayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab waxa uuna sheegay in culummadaasi loogu baahan yahay in ay markaasi masaajidada baneeyaan maadaama aysan ka hadlaynin dhibaatada al-shabaab ay geysanayaan culimmada qaarkood ayaa si kulul uga hadlo al-shabaab waxa ay markaasi bulshada soomaaliyeed ay ku hayaan halka kuwa qaarkoodna ay iska aamusan yihiin laakiin culimmada qaar ayaa ku doodaya in aysan dowladda amnigooda sugaynin islamarkaana arrinta sidaasi ay ugu aamusan yihiin laakiin waxaa culimmada qaarna ay sheegayaan in al-shabaab aysan cidno dhaafaynin islamarkaana loo baahan yahay in si cad loo sheego dhibaatada ay geysanayaan wasaaradda diinta ee oqaafta ee xukuumadda soomaaliya ayay culimmada al-shabaab dhibaatadooda ka hadla ku eedeynayaan in aysan ka warqabin ama aysan diiwaan gelin masaajidada iyo sidoo kale culimmada soomaaliyeed ee markaasi dadka wax u sheega maadaama loo baahan yahay in wasaaradda ay ka warqabto masaajid walbo iyo sidoo kale sheekh oo mar sheekh walbo oo khudbad u jeedinaya ee dadka soomaaliyeed ama wax u sheegaya intaba sheekh nuur sheekh cismaan sheekh cabdulaahi oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaan wax ka weydiiyey hadalka ra-iisul wasaaraha ka soo baxay oo ah in markaasi culimmada ay ka hadlaan dhibaatada ay geysanaya al-shabaab maadaama ay culimmada qaar aysan ka hadlaynin halka markii ay waddamada islaamka ay wax ka dhacaana ay si kulul uga hadlaan oo ay bulshada ugu baaqaan ama islaamka ugu baaqaan in ay arrintaasi ka dhiidhiyaan sheekh nuur waxa uu eedan u jeediyey wasaaradda diinta iyo qaafta oo lagu baahnaa in markaasi ay shaqadeeda qabsato oo ay ka warqabto masaajidada iyo sidoo kale sheekh sheekh culimada soomaaliyeed ee markaasi khudbadaha u ka jeedinaya masaajidada wuxuuna sheegay in arrintaasi looga baahan yahay wasaaradda diinta ee waqaafta in ay wax ka qabato oo ay ka dhabayso hadalka ra-iisul wasaaraha bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal alay wasalam aad baad umahadsan tihiin radio kulmiye horta ra-iisul wasaaraha hadalkiisu waa sax oo de waa arrin meesha ku jirta laakiin waxaad moodaa in dawladdu afkay afkay wax ku macaanaysaa waxna ku kharaaraysaa laakiin inayna si dhaba ah ayna hoos usii gelaynin oo waxa culimadan aamusiiyey iyo sababka ay la aamusan yihiin mabaadiidooda qoryahan argixisadaay ku qanacsan yihiin ma cabsanayaan oo khawaarijtay ka cabsanayaan waxaasoo dhan baa u baahan intii la dhex galo in iyaga laftoodii intii la casuumo laga hadliyo way maxaa yeelay wasaarad dhan oo dawladda u matashaa jirta wasaaraddu haddayna awoodi karin inay isu keento imaamyadii masaajidada iyo khudabadii iyo dadkii horjoogayaasha bulshada u ahaa oo ka ugu yari uu ugu yaraan maalin walba oo jumcaha uu khudbeeyo laba kun saddex kun oo qof haddayna wasaaraddu ayna awoodi karin waxaa la rabay dawladdu inay si si ka qoto dheer hadalkaa keliya inay u gasho oo ay wadahadalba la furto oo waxaa jira lasoo bandhigo laakiin hadalkaas waa hadal sax oo ah, waa wax jira wey culimada inay qaybna khawaarijta ay wax ka sheegto oy radiso oo ka hadasho qaybna ay ka aamusan tahay oo ayna ayna ba xataa inay ka hadlaan ay dhahayaan aniga hawshaas igelin culimada qaar waxay ku doodayaan in aysan dawladda e, e, e, aysan amnigooda sugi karin oo arrinta arrimahan al-shabaab aysan ka hadli karin de waxa weeyaan horta al-shabaab eh, cid ay daynayaan ma jirto waa kooxa khawaarija qof ay daynayaan ma jirto kii ka aamusa iyo kii dilaba dee isku sibay u dilaan maxaa yeelay markii makhaayad ama meel goobahoo bulsha ay isugu timaado qof markuu qarax ka samaynayo dee kii necbaa iyo kii jeclaa labadu way wada joogaan oo wada fadhiyaan marka waxaa daranba qofku isagoo cuqdad qaba oo cadaawadoodii qarsanayo oo qalbigiisa ay uga jirto inuu maanta o meelaha kuduu dhuunto waxaa uga qiimo badan marley hadduu dhimanayo isagoo e, og ay og yihiin oo cadaawadoodii iyo banaanka keensaday inay dilaan taasaaba u haboon laakiin e, ciladan meeshay ku jirtaayo dadku isku iimaan maaha isku kartina maaha isku dhiiranaan maaha dad waxaa jira aan ogolayn in maaragtay e, iyagoon la waardiyeyneynin oo sidii wasiirka oo kale iyo loo waardiyeynayo oo ciidamo wata ama waxa weeyaan waxooda wata keliya inay ka hadlaan oo ama meel gaar ahoo dhinacyada ka xiran intay degaan markaas sidaas ay uga hadlaan dad noocaas ku fikira ayaa jira laakiin way ka duwan tahay xaaladu oo nimankan waxay raadinayaanba waa dad iyaga ka cabsanaya wey dad iyaga ka cabsanaya intay raadinayaan dee wadanka horumar gaari maayo marka dawladda waxaa u ficnaan lahayd eh, inay intay si dhaba ah ay ula hadasho waad aragtay ra-iisul wasaaraha markuu arrintaa jeedinaya lafteedii position dhan baa loo xiraa aag dhan baa loo xiraayo cidaan isaga aynayna soo geli karin ama dadaan iyaga u soconin martidaas aan ahaynayna u soconin marka inay iyaga laftoodii intay u keenaan laga saaro waxaas oo cabsidaas iyo intii laga saaray dhiirigelin loo sameeyo la yidhaahdo khawaarijta wax laga cabsado maahane dee waxaa runta ah laga sheego hal mar ha laga wada qayliyo magaalada oo imaamyada qaybnayna hadlin qaybnayna aamusina kulliga ha wada hadla in la yidhaahdo ilaan wax waa wax caamaho dadka wada saameynaya ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in culimada marka wadamada caalamka ay wax ka dhacaan sida hadda arrinta falastiin ee taagan ay aada uga hadlaan oo ay markaasi ay qiiroonayaan oo ay lihiin muslimiinta ugu baaqayaan inay dagaalka galaan oo cid walba falastiin loo gurmudo iyadoo la ogyahay in al-shabaab dhibaato badan ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed oo qaraxyo iyo dilil ay ku hayaan culimmadaas inaysan ka hadlaynin masaajidada ha baneeyaan yiri yidhi marka culimadaasi maxaa la gudboon waa sax waxaa la gudboona de horta horta waxaa jirta al-shabaabnimada lafteeda baaban isku si loo fahamsanayn al-shabaabku garabyadan dagaalamayo awoodda lahoo wax qarxinayo oo isnidaaminayo oo obereshinada fulinaya ma ahane garabyo siyaasadeed bay leeyihiin garabyo diimeed bay leeyihiin oo masaajidadii u joogo masaajidada qayb qayba iyagu ay gacanta ku hayaan baa jira oo iyagu ay maamulaan de haddayna wasaaraddu ayna baaraynin oo imaamyada masaajidada laftooda baa u in baaritaan lagu sameeyo maxaa yeelay wax shir oo qaataan ma jirto ana wasaaradda diinta waa ka warqabaa shirar imaamyada iyo muadiniinta iyo laysugu keeno oo la qaataa ma jiro bataatanba way waana horjoogayaal la ogyahay oo maalin walba laga tashkiiliyo dadka hadii masaajidadii qaar laga tashkiiliyo oo mabaadiidii nimankaas ay ku qanacsan yihiinna dee dawladdu si ay qaaday u wajahdo malaha dawladdu haddayna iyadu maskaxdeeda ballaarinaynin oo ayna la imaanayn system guud oo imaamyada iyo lagu xakamayn karo oo wadahadallo lagu qaadanayo oo iyagu ayna dawlad dhiska ayna ka qayb qaadanayn dawladdu sidee bay u dhaqaaqaysaa in wax layska sheeg sheego awalba dawladdu way la dirireysay wadaadada masaajidadana dagaal bay kula jirtay laakiin madaxweynaha wuxuu yidhi hadda ka hor isbedel baan samaynayna oo dawladdu dhinaca diintay usoo dhawaanaysaa buu yidhi laakiin system guuda waxaa jirta dawladdu ay ay culimada isaga ilaalinaysa ayaa jira sababtoo ah waxaa weeyaan loolan waxaa jira eh, ilaa dawladdii kacaanka soo socday oo wadaadada si geeska loo gelinayo iyo xarumaha diinta iyo aan cidna ayna dar daryeelaynin baa jirtay waana wax iska muuqda oo ilaa haddaba eh, systemkii weli dawladdu way ku socotahay wax isbedela ah mayna ku samaynin eh, laakiin hadii ay dhaqdhaqaaq samayso oo isbeddel la timaado dawladdu oo tiraada tiraahda diintaan u shaqaynaynaa oo dadkeeda tayeyso oo xarumaheeda tayeyso way imaan lahayd markaas way isbeddelka dawladduna waa lala shaqeyn lahaa laakiin dawladdu haddayna isbeddel imaanaynin oo korun laska eh, hadallo xanafle la ysaga tuurayo wax natiijaa kasoo bixi maysaa isle dowladda wasaarad dhan oo diinta qoofta ay samaysay oo wasiir uu leeyahay soo mar aheen in masaajidyada culimada ka qudbaynaysa oo dadka uqudbaynaysa in ay markaasi eh, diiwaan geliso oo ay ka warqabaan maadaama aad sheegtay in al-shabaab masaajidada qaarba loo qaabilsan yahay eh, waa sax walaal waxa weeyaan eh, waax dhan oo u diiwaan gashan ah, diiwaangelinta iyo diyaarinta baa jirta laakiin haddaad diiwaan geliso laakiin aadan shaqo aadan qabanin wuxuu waxay noqonayaan munaafaqada laga sheegaya iska noqonaya wasaaradda waxay u baahan tahay inay dadka si shaqaysiiso imaamka magaalada bal magaalada xamar keliya ayay u baahan tahay eh, toddobiy eh, toddobiyo tobanka degmo iyo deegaanadeeda eh, wasaaraddu intay casuumto oo shirar u qabato ma awoodo waxa weeyaan waxaana keeni kara kala fogaanshaha aragtida lagu kala fog yahay diiniga iyo mabaadi'dan al shabaabka ay aaminsan yihiin iyo culimadan kale mabaadi'da la kala aaminsan yahay baa lagu kala fog yahay mana suurtageli kartaa baan leeyahay horta shaqooyin noocaasa ah in la wada qabto sababtaa dawladda lafteediina dee dhinacyay uga jiraan oo kuwii dadkii mabaadida ku kala duwanaa oo wasaaraddii diinta ku wada shaqayn karin dawladiina dhinacyay uga jiraan ciidamadii dhinacyay uga jiraan shaqaalihii dawladda dhinacyay uga jiraan waad la socotaa xildhibaan salaad cali jeelle inuu yidhi dee shabaabku garab garab awoodoo dagaalama iyo waxay leeyihiin iyo garab garab siyaasiyiin ay leeyihin garabkii siyaasiyiinta dawladii ku dhex jiraan way marka haddaan wax la saxaynin oon lagu kaasini waxa uu ahaa sheekh nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo markaasi aan wax ka weydiinayay hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo ahaa in culimmada qaarkood aysan ka hadlinin dhibaatooyinka iyo qaraxyada ay geysanayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab isla markaana ugu baaqay in ay faarujiyaan masaajidada maadaama aysan ka hadlinin al-shabaab dhibka ay ummadda soomaaliyeed ku hayaan arintaasi oo maalmihii ama saacadihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayey ayaa waxaa markaasi culimmada aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan iyadoona lagu baahan yahay ee wasaaradda diinta iyo awqaafta in ay diiwaan geliso masaajidada iyo culimada soomaaliyeed ee wax u sheegaya bulshada weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ee aan soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyiy allay leedahay war kalamaaney ciyaal xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu hantaba goordhow bay soo xirxirayaane qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafad uguma dhuudhuuman karo xamar is-xaluuladkii hore haddeen xaalad laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xire amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaaye xamdu shukur ilaah baan u naqay mahad xaggiisiiye adimaa annaga nasiri karta ciyaal xamaraanahay war wareeyaa maa ka dhacday meelay ku geysaba godobtayda laacarow ahey socda walisagootiye laari ha socdana sooralen buruntoe eh. war nin koox dhallinyaraahu inta guriga uu gasha ku dhaheen iscaddeen waxaa tahay wuxuu yidhi barishkan iska daayilahay sheenawa eray war warka hanaga dhex gelinna wuxuu yidhi dhallinyaradaani nabasugid miya ayaa u xil saaray hawshaan maxaa amniga ka galay ayaga war dhallinyarada mahad baa soo diray war kalemaanay dhugmo iyo odorosii hadday tala dhabiil beesho wan dhifdhiif haldoorkeed ku dhaqan waa mid dhaawacae tabtay maanta dhiiqday xaqiiga waa mid ay ka dhaageen war bashiir reero war mahayside eh. madaxweyne deni wuxuu la kulmay taliyaasha ciidamada eh. qaar uu xilalkii ka qaaday iyo kuwa uu magacaabana waa u kala wareejiyey eh. wuxuuna ku amray dhammaantood doorashada inay hirgeliyaan ciddii hor istaagtana waa fahmi kartaa wuxuu la maagan yahay marka bilaashaad u xiiqaysaae dadkaaga dhinac ka raac <laughs> taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa war madaxweyne deniyo inuu gabiya aan u malaynayo wuxuu yidhi inaan dumiyo maantiioo inaan dib ugu soo laabto buntlanday labadaa dariiq maanta kala doorto war madaxweyne deni waan la qabaahe hangolka galmudug wuxuu yidhi inaan dhimanno maanta iyo shabaab inaan isdhaafsiinno labadaas dhabbaa furan waxbana kama dhexeeyaan warba waxa dhanguul ama geeri ka maraysaa war madaxweyne muuse biixiba mar hore wuxuu yidhi anigoo wax dili kala duco qaadan maayo dhegta qorigu hayjaro maxaa ku daaye cidgoo eh. jacdasaalku imankadha ma jidho ma jidha iyo waa jidha wa isku qaba jidheen eh. oo weliba ma jidhada waa u bada jidheen yasiinkadheegijariaryaadhaha war heemahaysiina waxaa la yidhi todobaadka soo socda eh. waxaa lala maagan yahaa haddii alla qadaro ilaahay shabaab nafta ku jirta kuma geliyo war cabdulow bowa shabaab waa dhallinyare khawaariij dheh aryaadhaha warka waataan idiin wadee todobaadkan khawaariij dagaalka lagu qaadi doono dhegeey faraha geli doonaanaa la yidhi hadda waxay arki jireenna tanu maahaa la yidhi cirka iyo dhulkuna isku siyow u soco doonaahaa la yidhi ciidanka iyo macaawislayna isku siyay u soco doonaanaa la yidhi sababtoo ah macaawislay waa la qarameeyo waa tii hoggaan loo sameeyey iyo madax iyo talisay ka amar qaataan hadda mugaan doonaan baxaa mugaan doonaan gadaalu laabaha mugaan doonaan tegaah waa dhammaatay hadda ila aheeyow qawaariijha naga dhigin war cabdilasoo sir militari maahan waxaad ka shifaysaa armaqal ma dagaalka shabaabaa qarsoon qof walbana inuu la dagaalo waa ku waajiba war gadaal baan u laabanaya reerey soo salamahay waan nasanayaa ma jidhaa lagu yidhi war war ma haysiine shabaab tababarkii waa bedeleen haddii markii hore la bari jiray sida leesu qarxiyo sida weerar loo qaado sida dadka loo dhaco iyo sida nashiiddo loo qaado hadda waxaa la baraa sida gododka looga baxo sida loo dhuunto sida loo cararo iyo sida geedaha loo galo nashiidadiina waxay ku bedeleen na bixiyo na bixi naga bixi allahayow xaaladuu jiq weeye waan wallaweynay warragama haysaane eh. majimba majaamba eh. mise jaha wareer bay eh. arrintaydu joogtaa war bilaashaad u daalaysiina cabdiweli caalbuur kama sokeeyo warba waamu xoraynahayaa warwar mahaysiina waaligii walaayada bu'aale xabsiga xalay loo taxaabay sababtoo ah macwiisuu xirtayo inuu macwiisla yahaa looga shakiyey aryaa cabdikuusow nin waalan walaalkiisa xirtay kiina wuxuu sheega miyaadan horuu maqan war waxaa kaloo layidhi Eh. qoysaan qofu waalan qosolka ma dhergaan war hallungula sahanfinnada adigaa hurinayee eh. markii shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay eh. oo qaraabadii isdilaysay la kala celiyey galgaduudaa laga shiday dabkii hawshaasuna waa ay caddahay odayaal aan hadalkooda dhagaystay inay qandaraas ku qabaan laakiin waxaanan weli garanayn qarashkaas ma qawaariijaa bixisay mase qoon kalaa dhiibay warniyow qarash ciddii bixisaba waa la qaadanayaa war waxaa la yidhi qawaariij iyo ibliiskuba bini'aadanka kama faaruqaan warba weela qiyaamaha waa shaqaysanahayaan baa lagu yidhi konstal qarashkaa moogi qoonbaxshe qayladu waa qaareen shaabaab qarashkaa moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shaabaab warkalamaanay hadda ka hor waxaa la yidhi macallin jaamacad ka dhigaya maadada falsafadda ayaa isagiioo xiisadii wada uu arday fooriyey markuu ardaydii soo eegay macallinkii ayuu weydiiyey qofka fooriyey waa kuma waa la wada aamusay cid sheegtayna waa la waayey macallinka xiisadii uu sii watay markuu cashir ka dhammeeyey ee uu fasalka ka bixi rabay ayaa wuxuu yidhi war waxaan hilmaamay xalay anigoo xaafaddaydu sii socda oo gaariga wata ayaan gabar qurux badan waddada ku arkay waan joojiyey gaariga horaana uu sii qaaday markii gurigeeda aan geeyey oo aan isbarannay magacayga iyo jaamacadda aan macallinka ka ahay aan u sheegay ayay waxay iga codsatay in walaalkeedu ardayda jaamacadda ka mid ah aan u naxariisto imtixaankan aan u fuutiyo kadibna waxaan weyddiiyey ardayga magaciisa magaciisa iyo sidaan ku garan karo waxay tiriyuu yidhi magaciisa kuuma sheegayee waxaa ku garan kartaa marka xiisadaha iyo casharada ay socdaan wuu foorfooriyaa kadib ardaydii oo dhan waxay fiireen ardaygii foorinayay macallinkana wuxuu yidhi waryasoo istaag bilaash miyan bhd ku soo qaatay maadada falsafadda hadda marka khawaarijta cid kasta oo lugla leh saaxiib la ah, qalbiga ka taageerta facebook soo qorta sidii ardaygii foorinayay ayaa qorta loo soo qabanaya warbow haddama waxaad la leedahay eh. maha tiraad biyashibuu khawaarijta ku qaatay warboka xaraamaa yaabtay waar kalamaanay wagodkii eh. jinacu baynu ku hor ciyaaraynaa war xabsiga dheesha ka daa aryaa ninka albaabkaas isku garaaca waa laga furaya waxaad ka rabtaa war hadda cirka iyo baddaba waa la fiirin karaa cid lagu xidhaara ma jirto warbow xabsigii baa liintu ka dhammaatay waalwalla weyne ma cagta dhigtaan iyo tababaran baannu kaysannaye warkalamaanay waxaa la yidhi eh. jacbur gabaga qayb kama ahane waa iska xera jiire jabaankoo muslimay gaale waa jabin lahaayeene jeebada shabaab way jirtaa madax ku joogtaa warbow carays baad ku dhaga hadlaysa sheegaysaaye eh. shabaab inuu dawakhay waayadaan la soconnaaye eh. afka xuuglayaashiiya kuwa beenta ugu qaybsan eh. warbal ma isdhiban intaan jeelka loo dirin war kalemaanay war ma haysaane raiisul wasaare xamse waar gooja xata muxuu ka yidhi war warkayga dhex gelina wasaaruhu wuxuu ka hadlay qarxii soo batuu wuxuuna ka qayb galay xus loogu magac daray weerarka waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadu soo abaabushay wuxuuna yidhi wadaadada masaajidda ka khudbeeya oo aan weligood shabaab soo hadal qaadin oo meelaha kale iskaga meermeeraysta waxaan leenahay masaajidda noo banneeya haddii aadnaan xaqa sheegi karin war ra'iisul wuxuu kaloo yidhi eh. culummada waxaan weydiinayaa eh. waxa dhiig dad muslimoo la xalaalaysta ka weyn oo diintu ka hadlaysaa maxay warba war ra'iisul wuxuu kaloo yidhi eh. waa soo nolanayna hadday si kalea loo qaatee hurdadii waa ka kacnay ma la yeelayno wadaadan xaqi sheegin hadda inuu noo fadhiyo beedka ilaahay war kalamaanay qawaariijta shartooda shiiqii aan ka hadlaynin ma iyagoo la shaqeeyey mase cabsibaa ah shafka jiifta warwarkayga dhex gelinina ra'iisul wasaare xamse wuxuu yidhi culimmo badan ayaa khawaarijtu dhibka ay wadaan ka hadlay ajarshoodana ka hormari kori maayaanoo waa joogaan ninka waa cabsanaya uga aamusan dhibaatadooda miyaan la dhihin suldaan jaa'ira ah, ninkii xaqa u sheega waa shihiid wadaadka inuu shihiida muxuu doonayaa warshabeella ayda ku nool iyo shakhsiyaad bahaloobay kuwa shaarar qabaahi shirka waa la noqdaane shaaca maa laga qaado war wasaaruhu waxaa kaloo yidhi dadka shabaab ka baqaya iimaan miyaysan lahayn qadarta rabbi sharteeda iyo kayrkeeda miyaysan ku kalsoonayn iimaanu bilqadar yakumagunadleya waan wallaweynay wax ku qaadan maysaan wadaraa adduunke weydiiya culimada war abwaanguuro isna soo xasuustay waayihii uu qaraaga ahaa wuxuu yidhi timir lafaa ku jirta wadaadka ka hadlaya falastiin iyo xasuuqa yahuudda haddana aan weligii soo hadal qaadin gumaadka khawaariijtu dadkiisa ku hayaan ma muslimnimo ayuu ugu damqanaya reer falastiin hadday saas tahay waa sax waa walaalaheen oo cadow gardarra ku laynayo waana wax laga xumaado guud ahaan soomaaliduna waa la damqadaan shacabka falastiin islaamkuna waa hal jir laakiin su'aashiis weydiinta u baahan waxay tahay shacabka soomaaliyeed ee khawaarijtu laynayaan habeen iyo maalin oo qaar ka mid ah masaajidka uu jooga lagu dhex dilay wadaadka ka aamusay muslimiin uma yaqaan miya dad badan ayaa qaba cabsi inay uga afaysteen mase ahaa sababtoo ah waxaa ka mid ah wadaaddo deegaanno aan shabaab joogin ku sugan iyo qaar yurub iyo maraykan jooga oo xataa qaraxii soobee qof ku dhimatay aan juu ka dhihin falastiin markay ka hadlaya hayaanna waa ooyayaan walle waa amuur kale u yidhi iyo ujeeddo qarsoon oo mudan in wax layska weydiiyo kollay timir lafaa ku jirta aryaadhaha samigay cabdullah waxa socda la yaabayna wuxuu yidhi hoow waxaan uun leesku aaminay ishu aragtay uurku raac waxaan uun leesku aamiinayn ishu aragtay uurku raac urmaadisaaqasa igeliniyay bilaawena aryaa toddobaadka soo socda bayraqdaara ah, howlgel ayaa la yidhi ciidanka iyo macaawislaydana la kala gara maayo bur iyo biyaa loo kala baxaa soo maahan marka maadaa taaban kara fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo